carabiga ku dhawaaqayo si saxan ugu dhawaaqo taasuna u suurto ma karto ilaa sarfiga iyo naxwada u itqaaniyo uuna aad u tabiiqiyo weliba idqaaninta markuu qawaaciddii idqaaniyo sugo haddana waa inuu aad caado ka dhigto wuxuu aqra inuu qaladka ka ilaaliyo caado uu ka dhigto dad badanoo qawaacidka aad u yaqaanaa jira laakiin shan sadar aan aqri karin isagoo qalad ku dhawaaqin alfiyadiiu akrina khudbada markuu aqrita qaladu akrina waa arrin fadeexaa awa nacfigii dhama marka nacigii iyo waxtarkii naxwada ugu bartay meesha marka waaba ka maqan yahay naxwadiisii marka waxaan dhibayn kama uusan faa'iidin soo ma jeedin waa inuu marka qofku inta barto qawaacidkii ku tabiiqiyo dhawaaqiisa ou aad iskaga ilaaliyo qalab inuu ku dhawaaqo alaslu xaadii wasituun asalka lixdan iyo koobeeya ixda ka digtoonow allaxna laxniga ama qaladka ka digtoonow inaad qorto ama aad aqrido kelimad carabi ahaan u qaldan ibtaid ka fogow canilaxni laxniga ka fogow fi lafdi dhawaaqa dhexiisa uga fogow walkatbi qoraalkana uga fogow waxa aad ku dhawaaqaydo iyo waxa aad qoraydo labadaba waa inaan laxni laga soo saarin oo wax saxan aad kuna dhawaaqdo aad ma qorto ibtacid ka fogow canilaxni laxniga fi lafdi dhawaaqa iyo walkatbi qoridda fa ina cadama laxni laxni la'aanta qofka inuu wax saxan oo carabi saxa ku dhawaaqo jalaalatun waa weynan wa safaa'u dawqin waana dhadhanka saafinimadiisa qofkaas kalaamkiisu kalaam qiimaluhu noqonaa oo loo dhegaraarciyo la dhegaysan karo wuxuu noqonayaa hadal saafi ah oo dhadhankiisu saafiyaho la dhadhansan karo oo lagu macaansado laakiin qofku wax kastu akrinaa haddii mar laxni uu ku dhawaaqo dhedhankaa ka tega qof kasta oo luqada yiqin maba dhegaysan karo oo ku laboona waxaana dhacda jawhar inuu akrinayo khudba wanaagsan oo aad u qiimo badan oo adilale oo nuquulu akhrina haddana qofkii luqada carabiga yiqiin markuu maqlaba waa kula laboonaya maba dhegaysan karaba ah, ma dhegaysan karo maxaa dhedhanka ka qaaday waxaa ka qaaday laxniga laxniga oo weliba jeliga ah kaasaa ugu daran ibtacid ka fogow can ilaxni laxniga ka fogow fi lafdi dhawaaqa waalkatbi qoridda fa ina cadama laxni laxni la'aantu jalaalatun waa weynan wa safaa'u dowqin waana dhedhanka saafinimadiisa hadalkaad ku dhawaaqayda in la dhedhansado la macaansado wixii saafi ka dhigi lahaa weeye waxa weye inaad si saxa ugu dhawaaqdaa wa wuquufun waa daalacasho calaa milaaxi lmacaanii macaanida wanaagyaalkeeda la daalacdo lisalaamati اlmabaani dhisasyaalka tarkiibka oo nabad galay darteed macno saxa waxaa tarkiibka laga fahmaa markii tarkiibku sax yahay tarkiibka qaabka la ysku saaray markuu sax yahay oo carabi ahaan u saxan yahay macno saxa laga fahma laakiin haddaad qalad ugu dhawaaqdo macno saxa laga fahmma marka macaanidii wanaaggeedii ayaa la daalacanaa maxaana keenaya tarkiibka nabadgalay tarkiibka ka nabadgalay qaladka kaasaa keenaya wa wuquufun waa daalacasho calaa milaaxi almacaanii macaanida wanaagyaalkeeda la daalacdo lisalaamati almabaanii dhisasyaalka macnaha tarkiibyaalka nabadgelidda ay ka nabadgaleen khada'a iyo laxniga fa can cumara radia allaahu canhu annahu cumar waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi tacallamu alcarabiyata carabiyada barta fa innahaa carabiyadu tasiidu way siyaadiyadaa fi lmuru'ati sharafta qofku qof muru'ale sharaf leh hadalkiisa la dhegaysto inuu noqdo waxaa u siyaadiyay carabiyada qadarka uu kala eg yahay qofkaas carabiyada oo naxwada iyo sarfiga iyo balaaqada qadarka uu ka haysto aa ah hadalkiisu dhadhamaya muru'o iyo sharaf yeelana waqad warada waxaa ka soo arooray can jamaacatin koox kooxdoo minasalafi ka mid ah annahum kaanuu annahum salafku kaanuu inay ahaayeen yadribuuna owlaadahum carruurtooda kuwa ku garaaca calaa laxni liajli laxni laxni uu ku dhawaaqay daraaddiis carruurka uu dhalay hadduu laxni ku dhawaaqo waa garaaci jireen selafka qaar ka mid ah maxaa yeelay wax oo caadiya maaha waa musiibo waxaa ka imaanaya oo hadhow ka dhalanaya in qofkii uu laxniga ku tababarto oo hadalkiisuu dowq beelo ama dhedhan beelo kaasaa ka imaanaya marka marka lagu leeyahay luqadii barana waxaa la rabaa qadar oo aad ku sixi karto ood laxniga iskaga ilaali karto iyo taxriifka iyo ceebta oo hadal sax aad kula dhawaaqi karto laakiin cumrigaaga inaad ku baabi'do loolama jeedo sababtoo ah waa wasiilo naxwadii sarfigii balaaqadii usul fiqigii musalixulxadiidkii dhammaan waxaasoo dhan cilmulwasaa'ila layidhah cilmiga maqaasida waa cilmulkitaab wasunna iyo fiqigii laga fahmay laakiin culumtan waa wasaa'il wasiiladii markaa wakhtiga inaad ku baabi'idana lama rabo inaad ka qadsan tahayna lama rabo waxaa la rabaa inaad ka qaadato qadar aad laxniga iskaga ilaali karto sakaawina fatxulmuqiidka wuxuu yidhaahdaa qaala ibnu salaax calىa طaalib اlcilmi an yatacalama min الnaxwi wاluqati maa yatakhalasu bihi can shayni laxni wاtaxriifi wa macaratihima qofka daalibcilmiga waajib waxaa ku ah inuu ka barto naxwada iyo luqada qadar uu uga fakan karo ceebta laxniga iyo taxriifka iyo shidadooda qadarkaas waa inuu ka qaato kadib waxaa la rabaa inuu maqaasidii u soo jeesto laakiin noloshiisii o dhan hadduu ka dhigo wasaa'il wax faa'iidaa male wax faa'iidaa male kama faa'iidin wa asnada wuxuu sanad ku wariyey alkhaiib khaiib albaqhdaadi can alraxbiyi qaala inuu yidhi raxbi samictu waan maqlay bacda asxaabina asxaabteenna gobol ka mida yaquulu xaaluu leeyahay idaa kataba hadduu qoro laxaanun laxni badani ee xadiis qoray fa kataba waxaa ka qoray canilaxaani laxni badanihii lasoo sheegay alaa la gersh ah. soma jeedid awalna nakiru ku soo hormaray waa caynuululaa fa uu ka qoro xadiiskaas ka qorto canilaxaani laxni badanihii lasoo sheegay laxaanun aakhar laxni badano kale oo aan ka sixi karin kasii dara intii uu ka qoro laxnigana waa qaadana asaguna wax ma yaqaana laxni kale ku siyaadina haye mid kalaa ka dambeeya saara alxadiiu xadiidku wuxuu noqonaa bilfarrisiyati carabi baa ka baxaa cajamiu noqonaa kalaamkii carabiga ahi oo nabigu ku hadlay sala allahu calay wasalam oo dhedhanka badnaa oo macaanka badnaa oo masaa'ilka badan laga qaadana waa ka baxaa marka waxaa soo baxaya wax ajabi ah farisi ah oo aan carabiba ahayn saasaa soo baxaya marka diinka ilaalintiis wey luqada carabiga maxaa diinkiiyaa carabi ku soo degay marka noocaas wey idaa kataba hadduu qoro laxaanu laxni badane fa uu ka sii qoro canilaxaani laxni badanahaas laxaanun aakharu laxni badano kale saara alxadiiu xadiidku wuxuu noqonaa bilfarisiyati luqa farisiya macnaha cajamiu noqonaa loola jeedaa waanshada wuxuu u soo shicir deliishadoo ku geegaaray almubarid annaxwu yabsudu min lisaani اlalkani wاlmar'u tukrimuhu idaa lam yalxani faidaa aradta min alculuumi ajalaha faajaluhaa minhaa muqiimu اlalsuni annaxwu naxwadu yabsudu wuu fidiyaa min lisaani اlalkani midka carabka culus carabkiisa midka carabka culus oo kelmadda sida adag ugu dhawaaqayo si ugu dhawaaqi karin xujmadu ku jirto carabkiisuu fidiyaa markuu luqada barto si salisu ugu dhawaaqa annaxu naxwadu yabsudu wuu fidiyaa min lisaanil alkani midka carabka culus carabkiisa ayuu fidiyaa alkanada waxa wey laknadu waa carabka oo layska iqalu lisaanka wey laknadu walmaru qofka tukrimu waad karaamaydaa idaa lam yalxani hadduusan qalad akrin duunta halkaas istaago oo uu carabi daldalo oo uu sax ku wada dhawaaqo wada ilaaliyo waxawa qofkaas waad karaamaynaydaa ixtiraam iyo qiimaad u haydaa qofkaas ah, ama waxaa la idhi akri bal boggan akri kitaabkan akri ama kitaabu shiikh inuu ku dul akriyo raba waxa wey nasiib daro laba sadar ma akri karo eberwe kaas laakiin markuu sii daayo isagoon shaqal qaldayn oon sarfigii iyo naxwadii midna qaldayn kelimad walba sax ugu dhawaaqaya qofkaasu mukramu noqonaya qof oo la karaameeyo qof la karaamayo noqona fa idaa araadta haddaad doonto min alculuumi culumta xaggeeda ajalahaa kan ugu weyn culumta fa ajaluhaa culumta kan ugu weyn minhaa culumta xaalu ka mid yahay muqiimu lalsuni waa carabyaalka midka toosiya culumta waxaa loola jeeda wasaaisha maaha loolama jeedo culumtii o dhan culumta kale qur-aanka ugu weyn iyo xadiiska laakiin culumta wasaaishaha laga rabo culumta wasaaishahu ka hadla marka culumta wasaaisha haddaa rabto cilmiga ugu weyn waa cilmiga carabka toosiya oo sax inaad ku dhawaaqda aad ku gaari karto marka waa naxwadii weeye iyo sarfigii wa calayhi asalkaas haddaan qabanno oo ah waxaa weya ixdari laxna laxna halka digtoonow asalkaas haddaan ku dhegno marka wa calayhi asalkaas haddaan qabanno falaa taxfal ha qiimayninoo ha tixgelinoo xaflad ha u dhigin biqowli اlqaasimi alqaasim ibni mukhaymira shiiqa la yidhaahdo hadalkiisa raximahullah alla asagaa ha u naxariistee hadalkiisa waxbaha qiimayn qiima ma leh waxba tixgelinna ma leh hadalkiisu qiima ma lehe kaas warkiisa adoo qiimaynayaan la argood wada waxaa leeyahy asalkaas haddaan qabanno falaa taxfal ha qiimaynin ha tixgelinin falaa taxfal ha qiimaynin biqowli qaasim ibni mukhaymira alqaasim ibni mukhaymira hadalkiisa waxbaa xafladayni ha u xafladn hatix macnaa ha qiimaynin weeye raximahu اllah wuxuu yidhi tacalumu naxwi naxwalla barashadiis awaluhu shuqlun awalkiisu waa mashquul qofku waa ku mashquula qofku waa ku mashquula naxwada awalkiisa qofku waa ku mashquula xadiiskii iyo fiqigii iyo tafsiirkii uga mashquula wa aakhiruhu baqyu aakirkana qof isla weynoo kii hadla yidha waa maxaa ku hadlaya waa qalday meeshaasu ixraabtii qalday dadku saas isugu taaga ju ma dhihi karti markaad kelmad ku dhawaaqdo le bal fiiri wa ku hadla ma iska aamus aamuskaaba u roonaayo marka marka dambena baqyi iyo asraar aa ka soo hara marka hore tanoo la baraayo diinkan oo ka mashquula marka hore naxwaa la iska ilaali laa ilaaha illa ant ma maya sax maaha sanad saxiixa waxaa uga sugan naafic mawla ibni cumar radia allaahu canhu qaala kaana bnu cumar yadribu waladahu calaa laxni fakulqaydka waa soo raraa ibnu abi shayba musanafkiisa ku wariyey raqamka shan kun toddoba boqol iyo labo cabdulaahi ibni cumar waa ku garaaci jiray caruurtiisa laxni hadday ku hadlaan waa inay ilaaliyaan naxwada oy si saxa ah carabiga ugu hadlaan ayaga naxwadan hadda daraba zaydun iyo camrun kuma barane saliiqi uu ahaa sowma jeedid waa ku garaaci jire hmm. abulcabaas ibnulfaraj wuxuu yidhi asmaci a wuxuu maqlay nin rabbigiis baryaya oo ducadiisa leh ducadii weliba qaaliga aheed oo ducooyinka lagu dua isku uqiim badan ku ducaysan wuxuu leeyahay yaa duljalaali wاlkraam uu leeyay <laughs> yaa duljalaali wاlkraam acdini kada wa kada uu leeyay markaas wuxuu ku yidhi asmaci masmuka magacaa markaasuu marka waa qalad mogta yaa duljalaali ah. markaasuu yidhi lay alla iraa markaasuu yidhi yunaajii rabbahu bilaxni layثu lidaaka idaa dacaahu laa yujaabu ah. wuxuu yidhi yunaaji rabbahu rabbigiis ayuu la koodaya oo ku baryayaa bilaxni laythu layth laxniyuu rabbi ku baryaa lidaaka laxnigaas dartiis idaa dacaahu markuu baryo laa yujaab waxba laga aqbali maayo hadbad alla ka aqbali maayo marka macnaha laxniguma ficna waa fadeexo wey inay sheegi jireen oo naaxiyahayo meelahan wax ku akrin jiraa la yidhi suufigii hebela waa dhintay markaasuu yidhi ma dhintaa dhimo dheh dhimo waxaanba ku nacay yidhi yaa rasuulullahi de waa iska miskiin isaguu naxwo ma yaqaan markaasuu yidhi yaa rasuul yidha waa nafsu tanoo kale yaa rasuulullah sooma nafs ma midaan asmaci u ka hadlaayo wey yaa rasuulullaahi uu leeyay waa qalad subxaan allah yaa rasuulallaahi aa la rabaa munaada mudaafa ah, soomaa nafsu kanuna sida marka qaladka fadeexo waay waa la iska ilaaliya marka waxba taas hadalkaasoo kale waxba qiima male walaa biqowli bishri xaafi suufigii la dhihi jiray bishr xaafi nin suufio zaahida u ahaa ah, suufigaasna qowlkiisa waxba ha qiimayn isna warkiisu qiimo ma leh macnaha warkaan oo hadda soo socda wey warkiisoo dhan ma aduu war fiicanoo kale ku hadlay waa qiimayna laakiin warkaan halkan soo socda oo suufigaasu ku hadlay wax qiima ma leh iska daa kaasna lamaa qiila lahu markii lagu yidhi tacalami naxwa naxwada baro qaala wuxuu idhi adilu waa baadiyooba da naxwada barto Ah. naxwada baro al ah. hadalku wuxuu ku yaalaa siduu noo sheegi doono iqtidaa cilmi اcamal sheikh la dhihi jiray cabaas ibn cabdilcaiim alcambari a ah, hadalka ku yidhi oo yidhi nin qur-aankeed akrayda nin ilaa qof cibaadaysanayaa ta qur-aankeed akrina xadiidka qore nin naxwada baro aad wax iska saxdeed qaladka iska ilaalidid shiikaasu ahaa cabaas ibn cabdilcaiim alcambari ou ahaa ninka ku yidhi qaala wuxuu ku yidhi marka marka hadalku waxaad moodaa macnahaanu loo soo raray wuxuu aha marka wuxuu qur-aankaad akriyad axaadiisaad qoraydaahe maxwada baro markaasuu yidhi yaa ibara markaasuu yidhi anaa ku bara markaasuu hayo bilow <coughs> markaasuu qaala wuxuu yidhi qaalada marka faacilku waa waa shiiqiisii cabaas ibn cabdilcadiim shiiqii dhahaya aan maxwada baro wey oo yidhi anaa ku bara markaasuu yidhi ifcal haye bal wad aan aragna dee maxwo la baraayo markaasuu wuxuu yidhi cabaas ibn cabdilcadiima wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi cabaas qul dheh daraba zaydun camran waa u bilaabay ah, wuxuu rabaa inuu ficil iyo faacil iyo mafcuul tus markaasuu yidhi qul dheh daraba zaydun zaydaa garaacay camran dheh qaala bishr wuxuu yidhi yaa akhii lima daraba ah, walaalkayu muxuu ku maagay ku garaacay ah, muxuu ku garaacay qaala wuxuu yidhi yaa abaa nasri waa kunyada oo suufigan bishrxaafi kunyadiisa waa markaasuu wuxuu yidhi yaa abaa nasr maa darabahu ma garaacidu ma dhicin heshan wax isdilay wax garaacay midna arko garaacidu ma dhicin wa inamaa wax kale min haadaa miaalkeenu aslun waa asal macnaha waa maal iyo tusaale asalkaasoo wadica la dejiyey si dadka naxwada loogu baro waa miaal dadka wax lagu fahamsiiyo faqaala bishr wuxuu yidhi haadaa waluhu kadib cilmigan awalkiisiiba beenu ka bilowda ayadoon wax uu garaacay la arag zayd oon camar garaacnin miyaa layidhi camaruu garaacay alla waa cilmi been ka bilowday laa xaajata lii fiih wax dana kama lihi cilmi been ka bilaabanaya wax dana kama lihi halkaas ugata rawaahumaa labadan qowl midkii horeeto qaasim ibni mukhaymira iyo midkan bishrulxaafi labadaba waxaa wariyey alkhadiif iqtidaa'i cilmi اlcamal kitaabka la ydhahdo cilmigu inuu camalfal keeno kitaabkaasuu ku wariyey khadiib marka hadalladaas waxba ku qaldami wax qiimaa male hadalladaas alslu haani wasituun asalka lixdan iyo labeeya alijhaad اlfikriyu dhicisaynta fikriga ah, alijhaadu dhicisaynta alfikriyu fikerka loo nisbiciyo iska ilaali fekerkaaga inaad dhicisaydo ah neefkii oo ilmihii bilihii aysan dhammaan hadday soo dhacaan ama gabadhii ilmihii caloosha bilihii ku dhammaan kaasaa la ydhaha ijhaad dhicisayn haddana maxaa loola jeedaa mas'ala aad kugu soo dhacday maxaanaha intaad wax akriyda masalaad meel ka fahamtay mas'aladii adoon bislayn ha soo bandhigo ha soo bisdhigo masalada bislee hubso xaqiida sii adiladeeda wixii culummadu kaa ah horreeda ka yidhaahdeen laakiin xadiisaad aragtay ma taqanin inuu saxiix inuu daciif yahay ma taqanin inuu mansuuq yahay iyo inuu yahay muxkam ma taqanin inuu caam yahay inuu caam oo maxfuuda yahay inuu makhsuus yahay mulaq inuu yahay muqayad lafdigaad aragtay waad iskala boodi way dhacda inaad ijmac ku khilaafto ay dhici karto waa ceebwa dadka gabal waxaa halaagayo dhan oo wax fasaadin intaas waa fakar aan la bislayn oo lala soo boodin qofaa wuxuu isleeyahay waxaad fahantay waxaan wax fahmayn la arago culummada dhan fahmin markaasuu la soo booda oo fakar ka dhiga oo dadka ku ababina oo ku dhisa koox oo markaasuu adduuniya aakhiraba ku fasahadinaya dadka marka masaa'ilka weliba cuthaymiin wuxuu aad u baraarujinayaa haddaad aragto mas'alo oo jamaahiirta khilaafsan oo kaleeto amase waxa weeyaan culummada badankoodii khilaafsan waa arrin aad u khatara inaad la boodo bislee hubso laakiin xaqu hadduu caddaado xadiiskii waa sugnaaday waa muxkam daciif maahan mansuuq maahan waa sugan yahay waa caddaatay khalaas xaq waa la qaadana agarkaba ha khilaaf hadduu rabeen laakiin bisle adoon bislayna la soo boodi ixdar ka digtonow alijhaada dhicisaynta alfikriya fekerka loo nisbeeyey biikhraaji اlfikrati fikrada soo saariddeeda aad ku dhicisaydo qabla nuduujiha bislaashadeed kahor iyadoon bislaan bannaanka soo dhigto iyadoon bislaan inaad banaanka soo dhigto fekerkaaga ha ku dhicisayn ixdar ka digtoonow alijhaada dhicisaynta alfikriya fekerka loo nisbeeyey biikhraaji اlfikrati fikrada la soo saarideeda lagu dhiciseeyo qabla nuduujiha bislaadkeeda ka hor lasoo saaro alaslu ثالث وsituun asalka lixdan iyo saddexeeya alsraa'iiliyaat اljadiida israa'iiliyaadka cusub ka digtoonow israa'iiliyaadka cusub ka digtoonow waxaa la yiqiin israa'iliyaad hore oo horay loo kala wari jiray kuwaas shartoodu hadda waa yarta sababtoo ah nabiguna waa caddeeyey sala allahu alay slm istaaga culummaduna waa sharxeen laakiin israa'iliyaadka cusub oo khatarta ah kaas ka digtoono waxaana loola jeedaa mustashriqiin niman laydhaha jira waa yahuud ama waa kirishtaan mana islaamayo diinka islaamkuu barana si adag u barana weliba ama xadiidku ku taqaqusaa ama fiqiga ku taqawsaa markaas wuxuu la dabagelaa dacni marka inuu fiqiga islaamiga ahaa duro siirada islaamka duro uu duro waxa weeyaan ilaa marka dambe nabiga uu duro sala allahu alay wasalam ah, dadkaas waa badan yihiin waa qatar marka afkaaro in la soo gudbisiiyo oo ilaa axaadiista qaar la duro saxaabadii axaadiista warinayday la duro waa arinta halaaga ah waa arrinta halaaga ah waxaas ka shaqaynayana waa mustashriqiin dadaan diinkan islaamka aaminsanayn adna u bartay waa jaamacadaha macalimiinka ah macaahid macalimiinka ah dakaatira ah taqawus badan ule brofesoraho jaamacadaha dhiga ayaa jira qaar ka mida lagu ogyahay uusan ku shakinayn leya anu ma aaminsan islaamka laakiin faqiih baan hadhow haddana mid kala soo qaadana mid kale brofesor kale oo asagu muslim sheeganaya markaasuu leey qaala alimaamu maalik kada wa qaala alcaalimu alfaransiyu annasraaniyu kada masaladan waa la isku khilaaf u le culummadu waa isku khilaafeen caalimkii weynay faransiga ahaa waa kii saas ka yimi mustadilan biqowlihi tacaala aw bixadiid الnabiyi salى اllahu alيه wasalam jaamacaddaanu calim ka yimi waa la yaqa brofesoro ku taqawusay fiqigii islaamiga ama xadiidkii ama soo ma jeedin shayaadiin weye kuwaas ka digtoonow kuwaas ka digtoonow Hmm. waayahan waa la mid wareegayey labaatan sanaan caalamka marayey labaatan sanaan adduunka marayey wax badanoodnan ogeynan soo ogaanay waxaa cad wakhtigan hadda la joogo jahli in dadka waxa lagu hogaamiya lama rabo waxaa caddaatay inaan islaam lagu dhaqi karin ummadda dadka aqoonta lahana wax la weydiiyaa waxaa la rabaa nolosha caalamka ku noolya dadku inay ku noolaadaan oo caalamku lagama hor yimaado dadka hor timaado madaxa ku jabayay waa badan yihiin hartiya kugu dhufanaya laakiin waa la raacaa dadku meesha u socdo marka noogu kaadiya kutubada noo dhiga ummadda aan dhinac ka raacno nolosha bulshadu ku nooshaha lagu noolaado islaamku ma diidana adilo badanaan u soo helnay in gaalada dhinac laga raaco taan <laughs> aduu ku ka dhig mhm. muxaadaradu ka dhig dhib male afka masaa'ilku waa badan yihiin haddaad bukhaari taqaano bukhaari kaliya kutubtu maaha dadka buhaari saxiix bukhaari ha ku hogaamin kutubta bukhaari kaliya ma culummada shiicada laftooda kutub waa weynay leeyihin soo ma jeedin muslimkana ha kala geyn kanu waa shiici kanu waa sunni waxaas waa wixii muslimka lagu dhabarjabiyey muslimiintu waa mid kan cumar nacaladaya iyo midka ammaanaya waa isku mid wax dhibaataa male waxa way muslimka waxaa kala geeyey waa tafriiqa iyo kala geynta marka macnaheedu waa maxe mujrim iyo muslim waa isku mid wa mujrim iyo muslim waa isku mid afa najcal muslimiina kalmujrimiin ma lakum kayfa taxkumun xuban ku foolxuma muslim iyo gaaluu raba inu isku mid ka dhigo ka war inaa lilaahi wa marka israa'iiliyaadka cusub iska ilaali alsraa'iiliyaat aljadiida ixda ka digtoonow alsraa'iliyaati israa'iliyaadka israa'iliyaadka aljadiidata cusub fii nafahaati اlmustashriqiina mustashriqiinta tuftuidooda iyo afuufidooda dhexdooda xaal ay ahaadeen waxa afuufaya tufaya waa mustashriiin mustashriu waa qofaan islaamnimada marna maba islaamin asagu maba aaminsana soo ma jeedin laakiin waa bartay diinka ah, markaasu waxa weeyaan uu fasaadinaya muslimiinta ah, mubashiriinna waa yidhahdaan kuwa dadka u bishaaraynaya ah, maxay ugu bishaaraynayaan in kirishtada la raaco islaamnimada laga tago marka kuwaas waxa ay tuftufayaan israa'iiliyaadka ay tuftufayaan ha ku fidnoobi ixdar ka digtoonow alsraa'iliyaat aljadiida oo cusub fii nafahaati almustashriqiina mustashriqiinta afuufidyaalkooda ama tuftufidooda xaalay ku sugan tahay oo min yahuudin yahuud ah mustashriqiintu wa nasaara nasaara ah fa hiya israa'iiliyaadkaas ashaddu ayadaa ka adeeg badan nikaayatan xagga ciqaabidda iyo cuquubada ay islaam diinta u geysaydo wa acdamu ayadaana ka weyn khataran xagga katarta min alisraa'iiliyaati alqadiima israa'iiliyaadkii hore tanaa ka katarsan kumana dhowaa maxaa yeelay faina haadihi israa'iiliyaadkii hore ilaa iyada dambeeda ku ishaa faina haadihi israa'iiliyaadkii hore qad wadaxa wuu caddaaday amruha arrinkeeda bibayaani nebiyi nabiga caddayntiisu ku caddaaday sala allahu alay slm nabiga caddeeyey israa'iiliyaadkii nabiga caddeeyey kuwii hore sala allahu alay wasalam laa tukadibu walaa tusadiquuhum reer banu israa'iil hadday wax idiin sheegaan laa tukadibuuhum walaa tusadiquuhum culimmaduna waa caddeeya sooma jeedin faqad wadaxa wuu caddaaday qad wadaxa dheh fa ina haadihi israa'iiliyaadkii hore qad wadaxa wuu caddaaday amruhaa bibayaani nebiy nabiga caddayntiisa sala allahu calay wasalama almowqifa mowqifka laga istaagaa minhaa israa'iliyaadka iyo wa nashriculammaa'i nashri iyo alculamaa'i aa la raba oo isku idaafaysan oo bibayaani bay ku cadfantay bibayaani nebiyi sala allahu calay wasalam iyo wa nashri alculamaa'i culummada oo faafiyeen alqowla hadalka laga leeya fi israa'iliyaadka culamadu waxay dhahan saddexa loo qaybina israa'iliyaadka saddexa loo qaybiya wax qur-aanka iyo sunadu ay inkireen oo qur-aankii sunada caddayna inay been yihiin kuwaas waa waajib in la beeniya waa waajib qaarna qur-aankii sunada u markhaati kaca inay run yihiin kuwaasna waa waajib in la rumeeyo xayl qur-aankii sunada caddeeyey maxaa soo haray qayb aan qur-aankii sunadu laa nafyan walaa ihbaatan uga hadlin waa kuwaas laa tusadiquu walaa tukadibu kuwa nabigu leeyay sal allahu alay waslm xadiiskaas ayagan u xuguna mala been waa xadiu can bani israiil wala xaraj ah, lamana rumeeyo lamana beeniyo maxaa yeele waxaa dhacda inay diintii saxda alla usoo dhiibay nabi muuse ka mid tahay oo aad xaq beenid haddaad beenid waxaa dhici karta taxriifka ay ku dareen inay tahay oo aad baail aad rumayd haddaad rumayd marka laa tusadiqum walaa tukadibuun waa qismigaa saddexaad wa hmm, marka kuwaas mowqifkoodu waa cadaada waa caddaada waana laga dawoobay ama aljadiidatu midda cusub israa'iiliyaadka cusub midaasoo almutasaribatu u dustay ila alfikri alislaamiyi fahamka islaamiga ahaa lafdigaas laftirkiisa ah, culammadu waxay yidhahdeen saxayn in la isticmaalo alfikru alislaamiy waa arrin khatar ah, ah waxa weeyaan islaamku feker maaha ah, waa waxyi islaamku waa waxyi soo ma jeedid feker maaha waa arrin khatar ah hadhowna ku xiga marka la yidhahdo fikri lagu magacaabo islaamkii labada qofoo caqiidada isku khilaafsan in la yidhahdo afkaara isku khilaafsan dhib male waxa weya afkaarta waa lagu kala tegi karaa acuudu billah maxaa ku xiga in la yidhaahdo fiqiga islaamigaah waa caqli ragoo la aruuriye cilmi waa caqli ragoo la aruuriye subxaan allah caqli ragoo la aruuriye maaha waa waxay samada ka soo degay marka dad caqiida isku khilafsan waa la yidhahdo afkaara isku khilaafsan fikir hebel kanu qabaa kanuna fikir hebel fikir hebel kanuna qabaa fikir hebel manaha maxaa la macno tiraya waxyinimadii diinnimadii oo ay waajibka ahayd in wax weyn inta la isla baaro ilaah rasuul la adeeco taasaa waajibeed mogta laakiin haddii laga dhigo afkaar anugu mid aan leeyahy midna adugu aad leedahay hadda waxaa leedahay mym fakerkaaga igu qasib intaasaa laga raba marka masaa'ilka diiniga iyo caqiidada islaamiga iyo fiqiga islaamiga in afkaar lagu magacaaba waa hadmu diin ogaada ah, dadka afkaarta isticmaalkaas adeegsadayna wax masala lama fahmi karto marka aad tiraahdo war masaladan waa qalta wuxuu ka mafakarkaaga lagu qasbeeda waa ogay afkaartaas waa xisbi hebel afkaartooda ha aniguna afkaarta xisbi hebelaan qabaa u fiirso meeshay ka baxdaada meeshii o dhan maxaa laga dhigay afkaaro dad isku darsadeen aaway diinka alla soo deji afkaarta noogu kaadiy ood adugu ku qasbantoon anugu ku qasbanoo qof kastoo muslim ku qasbay marka isticmaal oo musiibaa wa in diinka afkaar laga cabiro marka lafdigan uu iska daayey eh. bakr abu zayd ama aljadiidatu israailiyaadka cusub almutasaribatu oo u soo dustay ila alfikri alislaamiyi ay ila alfahmi alislaamiyi fahamka islaamiga ah fii acqaabi fawrati kacdoonkii gadalyaalkiisa kacdoonkii alxadaariyata ee ilbaxnimada loo nisbeeyey adduunka waa la ilbaxay markii la dhehayey oo kacdoonka xadaaradda la waday iyo waitisaali alcaalami caalamku markuu la xidhiidhsaday bacdii gobolkiis bibacdin gobolka kale oo isgaarsiin ay timid wey marka isgaarsiin la helay ama telefoon ha ama waxa weeyaan telefishin ha haato ee caalamkiioo dhan meesha adduunka ugu fog waxa ka socda meesha geeska kale la geliyey ee guri kasta ee muslin ah gaaladu ku guulaysatay macallin saacad walba cashar bixiya inay geeyaan qarashkana iska bixiyaan macallimiintu dadka muslimiinta waa faker ay muddo ku rafaadeen guri kasta oo muslin in la geeyo macalin kufriga faafiya macalinkaasooan daalayn oo saacad walba cashar ka dhiga macalinkaas mushaarkiisana muslimiintu iska bixiyaan ah, gaaladu bixime iiri ah, markay ku guulaysteen gaalo waa maxay waa diishashka kada sii darba intarnayda hadda ka yimi diish waaba koobnaayo ha ma jeedid marka muxuu soo qabanayaa dhaqankii caqiidadii akhlaaqdii xugunkii nidaamkii dhammaan dhaqankii gaalada qolkaaguu ku yaala caruurku gacantuu ku sita gabadhu gacantay ku sidataa soo ma jeedid daalinna ma ujeeda masaajidka qaybtaas dama iyagoo la fadhiyad arkay ma jeed gabadhuna gurigii la fadhida soo ma jeed saacad walba casharu qaadana qarashka ayaa baxshay magaalo ayaa baxday maya muslimiinta laga jara ayagaa iska bixina macalinkan iska bixiya laleeya qarashkiisa ah, gaalnimada inu baraayo fasaaska inu barayo akhlaaq xumada inu barayo maalinkaasa muslimiinta dhabarka laga jibsho ah, maantaas dhabarka laga jibsho inna lilahi wa inna ilaihi iyo watisaal caalam caalamku markuu xiriirsaday bacdin gobolkiis bibacdin wa kabxi lmaddi fididii marka la joojiyey alislam islamka loo nisbeeyey diinka islaamka oo faafayey oo dowladda maalin gelayey marka lasoo xagkaad la geliyey oo isagii in laga baxo la bilaabay isagii in laga baxo وkdx md fididii joojinteeda alسlاm iسlاmka loo nisbeeyey fahiya israa'iiliyaadkaas cusubu sharun waa balaayo maxdun barax le sharun waa shar shartoo maxdun barax le wa balaaun waa balaayo balaayadaasoo mutatafiqun oo iska daba dhacayo ah, iska daba burqanayo sida biyo iska shubmayo oo kale wa balaaun waa balaayo mutadafiqun oo iska daba shubmayo waqad akhadat waxaa qabatay bacd almuslimiina muslimiinta gobolkood canhaa israa'iilyaadkaa sinatun lulmo waa ka lulmoodeen qalkay laalaadiyeen waa kuwaasna lagama hor imaan karo caalamkii o dhan ku faafa maxaa laga qaban kara kuwa lulmadu qabato kuwaas ta fashilmeen oo siraacii muslim iyo gaale ka dhexeeye ku fashilmeen ay waxay xal u arkeen fiir inay raacaan qaaraba kutub ka qoray gabdhaha muslimiinta haddaan maryaha waaweyn annagu aanan ka dhigin gaaladaa ka dhigi doonta intaysan ka dhigin annagu aan ka dhigno xaad qabatay marka islaamka xaad u qabatay wuu iska dhigaana saas inuu islaamka ugu shaqeeyey oo adugu inaad ka dhigto in gaalku ka dhiga xay u kala duwan gabadh haday qawnaata bal fiiri soo ma jeedo bal duligu meeshuu gaaray bal duligu meeshuu gaaray fiiri lulmaa qabatay inta siraaci muslim iyo gaale ka dhexey ku fashilmeen oo aaminoonoo wahni ku dhacay oo qalbiga wahni uga dhacay ay waxay aamineen inaan laga hor imaa karin afkaarta reer galbeedka maanta oo ay laasim ku tahay muslimiinta marka hala raac dhinaca laga raaco fiiri sax maa hal nabiya ilaahay soo diri jir fiiri ummadoo dhan oo gaalaa markaas ummaddo dhan hor istaagi jir uu dhihi jiray waddada aad ku socotaan waa wadda naareed ka joogsada joogsada soo jeeda muminiinta saasaa laga raba maaha dhanka loo badan yahay alla raaca wain tudi aara ma fi اlardi yudiluuka an subxaan allah marka qaara luulma qabata muslimiintii wakhafadaljanaaxa garabkay u raariciyeen lahaa israa'iiliyaadkaas aakharuuna kuwa kale kuwo kalena garabkay u raariciyeen waaba way isku dhiibeen soo ma jeedid wakafada janaaxa garabkay u raariciyeen laha israa'iiliyaadkaas aakharuna kuwa kale faxdar ka digtoonow an taqaca inaad ku dhacdo fiiha israa'iiliyaadka waqallaahu muslimiina sharahaa sharteeda muslimiinta allah ka ilaaliye alaslu raabic wasituun ixdar ka digtoonow aljadala dooda dooda albizandiya ee waxa weye bizandi magaalada bizandi la yidhaha loo niman loo nisbeeyey magaalo la yidhaahdo bizanda bizanda waxay ku tiileen meesha istanbul ay hadda ku taallo waana reer ruumay ahaayeen nimankaas ah, ruumkii ka mid ahaayeen ruumkay ka mid ahaayeen magaalada istanbul meeshay hadda ku taallo halkaas magaalo ku ooli jirtay oo la dhihi jiray bizanda magaaladaasaa loo nisbeeyey bizandiyuna la yidhahdaa ruumay ahaayeen kuwaas doodoodiioo kale ka digtoono aba muslin aha ku dhicin dabankaasoo kale ah, ixdar ka digtoonow aljadala dooda dooda alcaqiima madhalaystaha awi da'iila ama caatada ah, ah qofka weydaa ah ama caatada ah ama jirka uu aad khafiifka u yahay leeda da'iil haddana waxaa loola jeeda alxaqiir ah, doodan liidata doodu waa labo dood cilmi iyo xaq dhisan oo xaq loogu gargaarayo lana rajaynayo in amaro iyo faa'iida laga helo taas waa xaq wajaadilhum bilatii hiya axsan wey waa dooda sharcigu amray xaq marka lagu doodayo xaq loogu nusraynayo amarana laga rajaynayo maxaa soo haray baail in lagu doodo o xaqaad sheegaydaa laakiin xaqii waa ogta inaan amar hadda ka imaanayn labo labadaas waa in laiska daayo janaana lagu hela in laiska daayo oo nabiga xadiis haabit uu ku sheegay qofka dooda ka taga asagoo xaq leh janno in u ballanqaado soo ma jeedin marka mujaadalada dhammaan baail maaha mujaadilada galana waa xaq oo magalana waa baail wajaadilum bilati yaxsan haddii aad xaq difaacaydo xaq u gargaaraydo aadna isleedahay amare iyo faa'iida laga helay waa doodii la isamray baailka qofka ku doodaya waa midii la iska reebay qofka xaqii ku doodaya laakiin og inaan samara ka imahayn meeshaas ayadana waa middan la iska reebay marka wax aan faa'iida ka imahayn laguma doodo ixdar ka digtanow aljadala dooda albizandiya ee nimanka bizandiyiinta laydha loo nisbeeyey ey aljadala dooda ka digtoonow dooda alcaqiba madhalaystaha awida'ila amase liito xaqiirka ah faqad kaana waxay ahaayeen albizandiyuun bizandiyiintu waxay ahaayeen yataxaawaruuna kuwa ku dooda fii jinsi malaa'ika malaa'igta jinsigeeda muxuu yahay malaa'igtu maxay ka samaysan ay ka doodayeen wlxaal alcaduw cadowgii calaa abwaabi baldatihim magaaladooda albaabadeed uu ku sugan yahay xataa daahmum ilaa uu ku fariistay cadowgii qabsaday xataa daahmum ay xataa khashiyahum wajtamaca calayh ilaa cadowgii uu waxa weeyaan daboolay oo ka qaalib noqday oo hareereeyey soo ma jeedin malaagta jinsigeedjinsigeeda saas maya maaha maaha malaagta jinsigeeda nuuraa laga abuuray horta nuuraa laga abuuray oo xadiis saxiix muslimkaa caddaynaya khuliqat almalaa'ikatu min nuur malaa'igta waa addoommo ilaahay oo ilaahay garbay leeyihiin samada waa koraan waa ka soo degaan nooga sheegay kaliya inaan uga gaabsanno wey wax kale aanaan ka gelin maal kale maalkan marka maal la yaab le magaaladoodii gaala waxa weeye magaaladoodiyaa la qabsan rabaa oo la hareerayn rabaa markaasay waxay ka doonayaan waxaysan amara ka gaarayn maal kaluu sheegaa cuaymiin oo ah kuwa magaalo magaaladii albaabada cadow taagan yahay ka doodayey dajaajka iyo ukunta iyo casal labadaas iyo casal waa tira dajaajyada casala dajaajyadu halkay ka soo baxda so ukun kama imaan haddaad tira ukunta asal ukunta yaa dhalay hadda ya asala marka markaasay doodayan ha ma ahan asal kana asal marka maxaa ku dhismaa oo amaraha fiil wax amara oo doodaas ku dhismaya lama arko hal masala ku dhismi mee markaasaa cadowgiina albaabadu taag markita cadowgaa hmm. qabsaday cadowgiyaa qabsaday fiil ayagoo waxaas ka dooday marka kaasoo kale soo maahan jadal ma dhalaysteen macnaha waa jadal aan amaro lahayn oon faa'iida ka soo baxayn faqad kaana waxay ahaayeen albizandiyuun yataxaawaruuna kuwa dooda fii jinsin malaa'ika walxaal alcaduwi cadowgii calaa abwaabi baldatihim magaaladooda albaabadeeda ku sugan yahay xataa daamahum ilaa uu ku fariistay ilaa uu daboolayoo qabsaday macna ilaa uu qabsaday wahaakadaa sidaasuu ahaaday aljadalu dooda adda'ilu ee xaqiirka ah oo liita yasudu waa ka jeediyaa qofka canisabiili wadada alle jidka alluu ka qofka saas daraaddeeda waa calaamad lagu yaqaan dadka marka ay tadayunka iyo alla kacabsigu ku yaraado dadka marka tadayunka iyo alla kacabsigu ku yaraado markaasay doodaas galaan qofku intuu alla ka baqayo wuxuu og yahay kelmaddii ka soo baxda malaga qora doodda ma jecla marka hal kelimadu dhacda wax uu ku dhawaaqo aad dhici karta naarta inuu kula hoobto muddo dheer marka dooda iyo muranka waa ka carara wakhtigiisu waa ka qaalisan yahi cilmigu ku barana waa ku cibaadaysa adkaaru ku arsana qur'aan ku arsana waqtigiisa uma quura waxaas qofka oo aakhiradiisa ku dadaalaya wa hadyu salafin salafka hadyigoodu wuxuu ahaa alkafu in laga joogo can karati اlkhisaami muranbadnaanta iyo waljidaali doodbadnida wa an atawasuca waasacsashada iyo ballaarsiga fiihi fi lkhisaami dooda la ballaarsado min qilati اlwaraci dhowrsanaan yaraantay ka midta qof dood badan haddaad aragto waa qofaan dhowrsanaan lahayn oon cabsi badan lahayn kamaa qaala alxasan xasan albasri siduu yidhi id waqtina uu yidhi samica uu maqlay qowman qoom qoomkoo yatajaadaluuna doonayaan oo wuxuu yidhi haaulaa'i kuwaanu malluu way ka daaleen alcibaadata cibaadadii cibaadadii qofka la rabay inuu u xiiso uusan ka daalin cibaadadii ka daaleen wa khafa waxaa u fududaaday calayhim korkooda alqowlu hadalkii marka alla ka cabsigu markuu yidhahdo hadalku waa badana hadalka inay hadlaana u fududaatay waqalla waxaa yaraaday waracum dhowrsigoodii inay qof hebel cayaan inay jaraxeeyaan inay xantaan ka dhowrsamayaan waracii markuu yaraaday fatakalamuu markaas iska hadleen kaas waa saas kaas waa saas kaas waa saas oo waxa hadalka ila waxaa qofka ka yaray kara inuu og yahay malaa'iga kaa qoreyda kelmad oo dulmiya ah, oo jawr ah markaad ku hadasho ilahay agtiisa ka badbaadi may waa halaagsamayda marka kelmaddan alla hortiisa laguma xisaabina markuu is yidhaha qofka warkiisu waa yaraana laakiin hadduusan qalbigiisa gelin hadalka lagu xisaabina maanta o dhan ka daalima warka maanta o dhan ka daalima rawaahu axmed ayaa wariyey fi zuudi wa abu nucaym fi lxilya nabigana sal اlahu alay waslam wuxuu yidhi maa dalla qowmu bacda hudan kaanuu calayh ilaa uutu ljadal qoom ma baadiyoobaan hanuun ay ku sugnaayeen ka gadaal ilaa doodaa la siiya ah, dood a la siiya maa dalla qowmu bacda hudan kaanuu calayh ilaa uutu ljadal qooma baadiyoobaan hanuun ay ku sugnaa jireen ka gadaal ilaa dood iyo muran alla sii ah marka haddaad dad doodda u fudan tahay cibaadadu waa ku yarta waana ku dhibanta weliba uma fududa cibaadadu dadkaas alaslu alkhaamis wasituun asalka lixdan iyo shaneeya laa daa'ifiyatun kooxaysi walaa xisbiyatun gurubaysi fi lislaam islaamka dhexdiisa ma ahaanin daa'ifadaasoo yucqadu la gunto alwalaau jacaylka iyo nusrada walbaraau nacaybka iyo colaadda calayhaa korkeeda miyan ka soo booda aniga intaas waxaan ahayn kitaabkaygu dhigi maayee kan kitaabka ku dhigaayo siyaadadaas kay ku taalla kitaabada saxda mi ku yaala my waxba kama maaha ya ma kitaabka matni aan ka tegey miyaa kuugu yaalla keen matni haddaan ka tegey <laughs> alasl اkhaamis wsituun asalka lixdan iyo shaneeya laa طaa'ifiyatun kooxaysi walaa xisbiyatun garuubaysi fil islaam islaamka dhexdiisa ma ahaanin diinka islaamka ma qabo beryuuna ka yahay muslimiintu urur urur iyo xisbiyo badan inay noqdaan muslimiinta ayaga dhamaa hal xisbiya hal urur ayaga dhamaa hal mid waa inay noqdaan haddaad aragto nidaamka xisbiyada badan yaa iska leh gaalada iskale wax dadka dhan waa og gaaladu ma ogola hal xisbi in la noqdo waxay leeyiin nidaamka xisbiyada badan waa in la helaa xukunka si loogu tartamo islaamku taas beryu ka yii muslimiintu hal mid waa inay wada noqdaan ah, waa qof qadarka ka jebiyey qofka ururka ka dhex samayna oo googoynay oo awooddoodii kala dhintaalay ah. laa daa'ifiyatun kooxaysi walaa xisbiyatun gurubaysi fil islaam islaamka dhexdiisa ma ahaanin xisbiyadaasoo yucqadu lagu dhiso lagu xiro yucqadu lagu gunto alwalaa'u jacaylka iyo gargaarka walbara-u nacaybka iyo colaadda calayhaa xisbiyada macnaha in muslimiinta dhexdooda urur laga sameeyo ururkaas marka kooxdaas isku ururkaa dadka waa iska jeceli ah. qofka waxaa lagu jeclaana loogu gargaara ururkaaga inuu yahy kooxda aan ururkaaga ahayna waa nibcaanin maxaad ku nibcaatay ururkaaga inuusan ahayn waa fiiri waa aslul islaamkiyaa la siiyey ka war ah awhaqu cura aliimaan alxubu fi اllaah wاlbغd fi الlah xargaha iimaanka xariga ugu adag waa inaad qofka ilaahay dartiis u jeclaato qabiil u jeclaamaydid kooxdaadu yahay u jeclaamaydid isku shiiqaatiin u jeclaamaydid maxaad u jeclaanayda ilaahay buu ku xidhay diinka alluu haystaa diinka alluu ku toosanya bes midabku rab ha lahaado luqaduu rabana ku hadlo maxaad ku nibcaanay qofkaad nibcaanayda qabiil maad ku nibcaanay maya kooxdeenna maahan miya maya isku shiiq manhi miya maya maxaad ku nimcaane ilaahay iyo rasuulkiisuu khilaaf bis diinka diinka saxda waa diinka waana iimaanka xarigiisa xarigga ugu culus wey haddii xariggaas xarigana inaad qabsato oo jacaylkii iyo nacaybkii aad koox ku xirto khalaas wey xariggii iimaanka ugu adka waa kaa dayacany waa kaa dayacanya inna lilaahi wa inna ilay guruubyadaasna labay ku kala samaysan yihin gurub oo siyaasi u dhisan Ah, isku shiiq maaha isku wax kale ma mideeyo xataa in isku caqiidaayana dhici karto laakiin nidaam siyaasiya u dhisayn dastuur iyo qaanuun gaar ahay leeyihin qaanuunkaasa u qoran oo mideeya usuusheennu waxaa lagu leeya waa afar usuusheennu waa labaatan usuusheennu waa lixa lagu leeya usuusha iska soo xifd ah, usuulay leeyi ay qorteen oo banu aadan deji qolana waa qaabka duruqda oo ah shiiq gaara shiiq gaaraha ay leeyihiin shiiqaas adkaaru u dejina adkaartaasa lama khilaafi karo adkaartaas iyo cibaado gaar ah. ah nin aan waxaan ku idhi isagowaa dariiqo uu ka mid yahay marka waxaan ku idhi dariiqadii ma sax ahaa diin sax mi ahaa waxaan dariiqi hiblana ka warran markaasu iyaguna waa sax waa dariiqo sax iyaguna markaasaan idhi sug haddaad halkan ku xadraydaan xadra ku qabataan oo dikrigii aad shiikiina ka soo gaarteen hiiku shiik hore waayo oo waa la kala dhaxlay haddaad halkan ku qabataan dariiqadaasuma inila gelihan markaasu nala geli maayaan waaba nala yaabayaan qaabkaan u ridayno baasha markaasaan idin waaye ayagu hadday qabsadaan midda shiiqooda ay ka soo gaareen idinku ma la gelaydaan may wir waaba la yaabnaa markay qabtaan baashaas xataa laislama heli karo jaanta iyo qaabka loo jaangoynaya baasha waxaan ku idhi salaadda iiga warran haddaad salaad xidhato ma kugu xidhana markaasuu ha waygu xidhana waxaan nin maraykanoo muslim hadduu yimaado kugu xidhana ha waygu xidhana nin caraboo muslim hadduu yimaadana waa igu xidhana waxaad ii sheegtaa haan idhi laba kastoo muslimo is aragtaa waxa iskugu xidhayd adkaarahan iyo dikriyaalkaanna kooxda yartaah isku shiiqa maahna wax kaloo isla helaya aan la arag ii sheegaan intaas caqli badan marka ah waa fakaray wuxuu yidhi salaada waa diinka alla soo dejiye marka wuxuu yidhi qofku meeshuu raba ha joogo waa diinkii muslimka hadduu maraykan joogo ayadu ku barto hadduu meel carab joogo hadduu cajami joogo meel kastuu qofku joogo africa iyo aasiya iyo america ayadii ku baraan ila waa diin alla soo dejiye qofna gaara malo laakiin wuxuu yidhi dikrigan oo dariiqadeena dariiqadeena shiikh ay ku abtirsato a laga soo gaaray wixii asaga marka ardadiisiiyaa niba ninka dhaxlay nin aan dariiqadiisahano dhaxlima mana rababa raadsanama marka diintii alla soo dejiye maaha hadde marka godkii uu ku soo dhacay soo maa diinka alle hadduusan ahayn inaad iska dayda maaha sow ma aadaan ogaad inuusan diintii alle ahayn waa ogaaday waa ogaaday saxna ma noqon karto diinka alle maaha diinka alle hadduu yahay lama kala xigeen dariiqa ma yeelateen koox gaaru ma yeelateen hadday diinka alle u yahay soo ma jeedin marka diinka alle lama kala xigo muslimku ka dhexeeya hadaad aragto koox gaara usuul ay leedahay diinka alle ma diinka alle ma ahlulislaam islaamka ehelkiisa laysa lahum uma sugnaanin simatun calaamad calaamadaasoo siwa islaami islaamnimada ka soo hartay iyo wasalaami salaamta muslimaan ahay qofkii iga soo horbaxa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa kaasa laakiin koox gaara oo qaab gaara dharka u xihata ama qaab gaara waxa weyn wax u sheegta oo marka halkeed loo jeegaba oo kooxdii hebla laleeyahy haddaad aragto dariiqii saxdaa kuma socda koox gaara calaamad gaara le waa is yaqaanin haddii la dadka kalena waa yaqaanin marka loo jeeda baa le waa koox hebla alaleey ebr ebr soo ma jeedo ahlulislaam islaamka ehelkiisa laysa lahum uma sugnaanin simatun calaamad calaamadaasoo siwalislaam islaamka ka soo haray iyo wasalaami salaam fayaa طالب alcilmi cilmiga ardayga dalbayo baaraka allaahu fiika ilahay ha ku barakeeyo wa fii cilmika cilmigaaga allah barakeeyo uطlub ilcilma cilmiga dalab waطlub alcamala camalfalka dalab wadcu dadka ugu yeer ilallahi ilaah dadka ilaahay ku xir uurkaaga ha ku xirin dariiqadaada ha ku xirin kooxdaada ha ku xirin shiiqaaga ha ku xirin ilaahay ku xir dadka ilaah iyo rasuulkiisa raaca ilaahay dadka ilahay ugu yeer tacaala ilahi waa sareeye calaa ariiqati salaf waddadii salafka xaalad ku suganta saasay ahaayeen salafka ah, saxaabadu dadka ilaahay ugu yeeri jiray ururkooda kuma xidhi jirin koox gaara maba lahayn iyo urur urur maba lahayn haddee macnaha urur maba lahayn taabiciyaalku sidaasay ahaayeen qofka waxaa leeda ilahay keligiis caabud nabi maxamed raac sala allah alay halkaan ka barta usuusha iyo kitaabka iyo sunnada ka baro bukhaariga akhrisaa laleeyahay muslimka akhriso kutubtaas cilmiga akhriso khalaas usul gaarahon anagu lena ma jirto soo ma jeedo walaa takun ha noqonin ardayo kharaajan mid bixid badan wallaajan gelid badan filjamacaati kooxaha kooxdaanu gala ayaanu ka mid noqona waa ka baxa urur kalu gala waa ka sii baxa muxuu raadinaa balaayadan bal wuxuu raadinaya fiiri waxaad arkaya qof lagu leeyahay shan ururu soo mar shan urur uu soo mar hmm, maalinba waa urur rayaana kaad ku dambeed hebelow yahanku waa heblaan la jira goodaasan ka mida inaa lilaahi wa inaa ilay waa musiibo walaa takun ha noqonin kharaajan mid bixid badan wallaajan gelid badan fil jamaacaat oo fatakhruja aad ka baxdo min asacati waasic ahaanshihii islaamka ilalqawaalibi sargooyayaal aad u baxdo addayiqati ee ciriiri ah qofku marka uu muslim yahay kooxna uusan ahayn muslim kasta waa jeclaana oo toosan qofkuu nibcaanayana xumaan diineedu ku nibcaana diin xun ku nafcana fiiri waa sacnihashada ku jirta carab iyo cajami qofkii kaa soo baxo muslima waa walaalka waa jecesha waa u gargaare soo ma jeedi laakiin maalinkaad urur noqoto waxa wey ururkan qawaacidu leeyahy usuul gaaruhu leeyahy oo la jaangooyey ma ujeedaa jaangooyadaas qofkii ku sugan aad walaalati kaad ka weydo waa idhiid kaad ka weydo waa cadow waa la allaytame waa nece hadduu rabo dadka qofka ugu alla ka cabsi badan ha noqo ma ka weyda sartaadi maya sargooyo gaar ha laguu sameey haddaad halayda xataa si kale uma hadli karti waa in sidii laguu sargooyo aad u hadasha mm-hmm. waa musiibo falslaamu islaamka kulluhu dhammaantiis laka aduu kuu sugnaaday jaadatan wadaxaalu yahay iyo manhaja jaadatan wa manhajan nusqooyinka gabalna maxaa ku qoran falslaamu islaamka kulluhu dhammaantiis laka adiga xaal ay kuu sugnaatay jaadatan waa wado wa manhajun waa manhaj macnaha kooxaha iyo ururadu meesha ay manhaj gaara oo banu aadan dejiyey haystaan oo laleeya usuusha ururhebel usuusha urur adiga diinka islaamka dhan a ku ah manhaj kale melihi diinka islaamka oo dhan a manhajkaagiya soma jeedin wlmuslimuuna kooxuu meeshay urur walaala u yihiin wlmuslimuuna muslimiinta jamiicun dhammaantood humuljamaacatu waa jamaacadaadi koox gaara jamaaco kale melihi muslim waa walaalka waa jamaacadaadi muslim meeshaad ku aragto wlmuslimuuna muslimiintu jamiicum dhammaantood humuljamaca waa jamaacadii wa ina yadallah gacanta ilaahayna macal jamaacatay la jirtaa ilaahay nusradiisii yadda alle waxay la jirtaa jamaacada falaa daa'ifiyatun kooxaysi walaa xisbiyatun gurubaysi filislaami diinka islaamka maahan ka mid maahan beryu ka yii wauciiduka billaah ilaahay waxaan kaa magan gelinaha an tatasadaca inaad u dildilaacdo fa takuuna aad noqoto nihaaban mid la kala boobo nahdun waa mufrad nihaabna waa jamac ah, mid la kala boobo bayna alfiraqi kooxaha dhexdooda wadawaa'ifi kooxaha dhexdooda walmadaahibi madaahibta madaahibta albaadilati baadilka ah, ah walaxzaabi ururada ururada alqaaliyati xadgudubtay ah, ilaahay baan kaa maangelina inta u jilicdo maalinba koox inay ku tashkiilsato maalinba koox maalinba koox ku tashkiilsato maalinba ururku tashkiilsado musiibadaas iska ilaali musiibadaas ka ilaali waxaad tidhahda edegta yarkaa ima qaado muslimana edeg ah, yaraad rabta adna inaad igelido xero yar oo aan iqaadin taas ima qaadaa la idhaha muslimnimo wax ka yar iguma filno muslim aan ahay walaalna waxaa ii ah muslimiinta soo ma jeedin qof kastoo ilaah iyo rasuulkiisa jecel ku xiran mutaabacoo ka muuqato iyo tawxiid waa walaalka qofkaan nibcaanayana waa diin xumo waxaan ku nibcaana qabiil maaha urur maahan dariiqo maahan wax kale maya waxaan ku nabcana diin xumo inaan ku arko meeshaas meel ka sokayda ha aqbale wauciiduka billaah allah waxaan kaa magan gelina an tatasadaca u dildilaacdo oo fatakuuna aad noqoto mihaaban mid la kala boobo bayna alfiraqi kooxaha dhexdooda wadawaa'ifi daa'ifooyinka dhexdooda walmadaahibi madaahibta albaailati baailka walaxsaabi guruubada alqaliyati xadgudubtay tacqudu xaal aad ku guntaydo suldaan alwalaa jacaylka iyo nusrada suldihiisii awooddiisa walbaraa wa suldaan albaraa nacaybka iyo collaytanka awooddiisa calayhaa xisbiyadaas aad ku guntaydo fa ku noqo daaliba cilmin daalibcilmi noqo daalibcilmigaasoo calaljaadati waddada dhexbartankeeda ku sugan luqluuqyada iska da waddada islaamka dhexbartanka qaad luuqluuqyada ka bax fakun noqo aaliba cilmin aalibcilmi noqo daalibcilmigaasoo calaljaadati wadada dhexbartankeeda ku sugan taqfu xaal aad raacaydo al aare raadkii salafka aqwaashii saxaabada taabiciyaalka a'immatulhudaa aafaartoodii raac iyo fahamkoodii watatabicu xaal aad raacaydo asunana sunooyinka nabiga sal اlahu alay waslm ah, daliil waxaa kuwa ah nabiga axaadiisa nabiga fahmayaa kuwa ah aarkii sida iyagu u fahmeen saad adigu u halkaas raac tadcuu xaala dadka ugu yeedha dadka yaad ku soo xidhe ururkaad ku xidhe mashiiqaagaad ku xidhe ma urur hebelaad ku xidhe maya tadcuu xaala dadka ugu yeedha ilallaahi allah ilaahay ku xidhmaad leeda ilaahay caabuda ah, kooxda xaana la yidhahda muslima layni yidhahda ah, yaan ka midnaha muslimiintaad ka mid tahay ah, magaceeda xaa layni yidhahda muslimaa layni yidhahda xagga u socda ilaahay ku xidh ummadda halkaas ku xidh calaa basiiratin oqoon xaalaad ku sugantay adoo jaahila hadhihin daaciya noqoa maa tufsidu akaru mima tuslix intaad fasahaadaydaa ka badan intaad islaaxayd daad tira anoo jaahilaan dadka diinta ugu yeeraya intaad fasahaadaydaa ka badan intaad islaaxayd iska ilaali calaa basiiratin oqoon xaalaad ku sugan tahay caarifan xaalaad u taqaan liahlilfadli dadka ahlulfadligaa fadlahu fadligooda dadka ahlulfadligaa culummada alleh dadka saalixiintaa wanaaggooda u oqoonso waxa weeyaan ha inkirin dadkii wanaagga kaaga horrey wanaaggoodii ha inkirin ha inkirin wa saabiqatahum ay kaaga horreeyeen diinkan islaamka u oqoonso u qir wa ina alxisbiyata xisbinimada ama guruubaysiga xisbiyada daatalmasaaraati socodyaalka u saaxiibkaa walqawaalibi sargooynyaalka u saaxiibkaa sargooynta almuxdaati oo gadaal laga keenay macnaha waa manaahijta la dejiyo banu aadamku dejiyey ururada ku socda iyo usuusha banu aadamku dejiyey wa in alxisbiyata gurubaysiga xisbiyada daata almasaaraati ee socodyaalka u saaxiibkaa walqawaalibi sargooyayaalka u saaxiibkaa sargooyadu waxa weya waa manhajka ay degsadeen iyo usuushoodii qawaalibta almuxdaati ee gadaal keenay allatii taasoo lam yaxadha aysan oqoonin asalafu slku aysan oqoonin qawaalib aan salafkii oqoonin oon kutubtii ku oolin hore min acdami alcawaa'iqi waxyaalaha ka celiya qofka kuwa ugu waaweyna ka mid yihiin can alcilm waxyaalaha qofka cilmiga ka celiya ugu waaweyn qofku maalinka urur noqdo waxa weeyaan xifdi iyo baxi iyo muraajaco wakti uma hayo ururkiisu u difaaci lahaa so qof ugu soo dari lahaa qof ugu soo tashkiili lahaa ururki ugu doodi lahaa marurkay waa saxanya waa saxanya ma saxna waa saxanya maanaa daliil u keenaayo annaga usuushaydu waa tana akhri halkay kitaabkii sunada ku khilaafsanta hantan usulan leen anaguna lixdan usulan leen anaguna labaatankaana leen mida wax ka sheegay ururkii hala difaaco hebel waana laka tashkiilsaday ha la soo celiyo ha lagu mitido bal hebel muhiimu noo aha xibin muhiimu ahaa ha lagu mitido bal maanta adugu waxaad ku soo dartay ururkii bishaan waxaad ku soo dartay waktigoo dhan intaas ku dhammaana waktigoo dhan intaas ku dhammaana waktigoo dhan intaas ku dhammaana bal fiiriyo idinku marka waa waxyaalaha cilmiga qofka kacliga ku ugu waaweyn wey min acdam alcawaa'iqi waxyaalaha qofka kacliga ku ugu waaweyn can alcilmi wاtafriiqi waa min acdam الtafriiqi kala geynta ugu weyn wey can اljamacati jamaacadii muslimiinta lakala geeyo jamaacadii muslimiinta in la kala geeyo fakan badanaa owhanad intay daciifiday xabla اlitixaadi midnimadii xarageedii itixaadkii alislaami islaamka loo nisbeeyey islaamnimada midnimadeedii meeqay ururadaas u geysatay ah, awoodoodii ayagaa isku baxshayba Ah. afar wadaad abato xarig afar urur ka tirsan markaasaa mid walbaaba wuxuu goynaa xarigga walaalkiis xihay ah. kii uu shala tashkiiliyey afartooda bad ka hor hadday islaaxi lahaayeen meeqa islaaxi lahay waxaa dhacda afartoodaas laba xabbay isku haysaan loola dhalatay oo laba ururoo kale ku kala jirta mid taariku salaada la dhasho waxaa dhacda inaysan xataa ku dadaalin waxaa uga muhiimsan inuu hebel hebel soo dhiciyo mid walba midka kale u tashkiilaabal inuu ururkiisa ka qanciyo oo kiisa ku soo biiriyo ayaga awoodoodii iyo caqligoodii iyo cilmigoodii isku baabi'ina meeshii ay ilaahay ugu gargaari lahayn iyo rasuulkiisa soo ma jeedin meeqay muslimnimada daciifiday midnimadii muslim fakan badanaa owhanad intay daciifiday xabla litixaadi midnimadii xariggeedii itiaadka alislaami islaamka loo nisbeeyey waqashiyad meeqay dabooshay almuslimiina muslimiinta bisababihaa xisbiyada sababtood alqawaashi musiibooyinka daboola meeqaa musiibo ku dhacday inta daciifeen isnaceen tafaruqeen kala tageen meeqaa dhibaato ay u geysteen xisbiyadaas muslimiinta faxdar ka digtoonow xamaaka lahu allah ku ilaaliye axzaaban xisbiyaal ka digtoonow wa dawaa'ifa kooxa ka digtoonow kooxahaasoo daafa uu wareegay daa'if waa kooda wareegaya tashkiilka kula daba taagan yahay wanajama uu la soo dhashay bishari shar naajimga kooda soo dhalana ururkii soo baxaba sharuu la soo dhalana ah, najama bimacnaa alaca wey oo wanajama uu la soo dhashay bishari shar naajimga kooda soo dhalana famaa hiya ayadu ma ahaanin ilaa kalmayaasiibi majaraafyaal maahani tubooyinkan oo maarata biyaha loo dhigo ah, guriga korkiisa shimbiriya ku xaaray wasaq kastaa saaran wasaqdaasoo dhan roobku inta soo daadiyo uu iskaga shubaa hadhowna biyaha iska daadinayaan iyaguna marka ururadan waa la soo qofku ururka hadduuba ogolaado waa la keena wax kale miisaana male hadhowna iska kala yaacay midba sii tega midaa tega midaa soo gala ururka midaa tega waa majaraafkaas biyuhu ku shubmayaan iyagoo wasaq badan haddana iska daadinaya iyagoon wax qiimaa ku fadhin oon wax lacaga ku farin iska daadinaa jaraafku biyaha soomaa saasaa la noqonaya facdar ka digtona waxamaa kalaaw allah ku ilaaliya axsaaban xisbiyaal wa dawaa'ifa kooxo kooxahaasoo daafa u wareegay daa'ifa kooda wareega wa najama uu la soo dhashay bisharri balaayo naajim kooda soo dhalana famaa hiya ma ahaanin kooxahaas ilaa kalmayaaziibi majaraafyaal maahane majaraafyaalkaasoo tajmaculmaa'a ah biyaha aruurinayda ka daran calow xaalo ay yihiin oo wa tufariqu kala geynayda hadaran baail xaalayhin hadaran waxaa loola jeedaa wax qiima iyadoo cid la ka gadi maayo majanaafkan biyaha tubadan weynu biyaha loo dhigo markii biyaha daada roobka ku da-ay shilishilmi u gaday wixii biyaha ka dhibcaba no iska daadanay iska daadanaya marka hadarka waa wuxuu yidhi ilaa man qof maahane intii kale saasay dadkii noqdeen raximahu uu naxariistay rabbuka rabbigaa oo fasaara ku sugnaaday calىa mili maa kaana calayhi اnabiyu sal اlahu alay slam waasxaabuh wixii nabiga asxaabtiisu ku sugnaayeen nabiga asxaabtiisu maxay ku sugnaayeen waa hadalka waa xadiidka nabiga xadiiuliftiraaq wey ah, toddobaatan iyo saddexay firqay ummadanu noqon kulluhaa fi naar ilaa waaxida midaasu hiy alatii takuunu calaa mili ma calaa mili maa ana calayhi اlyowma wa asxaabi tiyu ku ishaara ilaa man qof maahane raximahu u naxariistay rabuka fa noqday calىa mili maa shay wax lamida kaana calayhi nebigu ku sugnaa sala اllahu alay slm asxaabu radi allahu canhu ilahay raaddaa ka noqday wallah subxana wa tacala aclam sala اllah waslama wbaarak cala nabiyina mxamed